liluulaa waxdaha wa aqaama lilatii bacdaha fii asaxi alaqwaal wuxuu inoo soo sheegay qofku marka uu salaado dhowra hal mar wada tukanayo inuu ta koobaadu addimayo kuwa dambana u aqiimaya uun ta hore adaankii iqaamada laysu raacinayo kuwa dambana aqiim keliya loogu daynayo qowlka sixada badan waxaynu sheegnay markaa laba qowloo kale inay ku jiraan qowl odhanaya midnaba looma adimayo ee dhammaantood waa wada aqiim uun iyo qowl odhanaya dhammaantood waa loo aqiimaya abcan laakiin ta adaankeedu waxaa loo eegayaa jamac ma la filanayaa mise lama filanayo waxaa markaa jira nusakhda kitaabka qaarkeed sida nuskhada maktabat اlquds ama nasiir اdiin tunisi nuskhada uu nasiir اdiin tunisi nuskhada uu taxqiijiyey labadaa qowl si kale ayay u cabiran yihin oo waxaa ku yaala qowlka labaad inuu yahay laa yuadinu walaa yuqiim qowlka saddexaadna uu yahay yuadinu wayuqiimu likuli waaxidati calaa xida in qowlka labaad yahay midnaba loomana adimayo loomana aqiimayo qowlka saddexaadna uu yahay mid kasta waana loo adimayaa waana loo aqiimayaa sida daahirka loo fasiri karaa waa saa si kalena waa loo fasiri karaa labadaa qaabna waa qalad wax jirana maaha nuskda kitaabkuna maaratay shuruuxda muctamadka ay saarantahay fi asax aqwaal taaban wada qorayaan labada qowle kale uma tacarudayaanoo ma xikaayoonayaanoo qaabkay yihiin ma sheegayaan makhtuudaadka kitaabka intaan ka arkayna waa saas oo kale oo way ka aamusayaan labada qowl marka labada qowl in la sheego ay noqotona sidaa loo sheegi maayo waxay noqonaysaa qowlka labaad de in markaa cibaaradan nuskada sharaxa suyuudi dadka haysta iyaduna matniga xagga sare ku qoran baa kar u dhow laakiin qowlka labaad waxay ka dhigaysaa laa yuadinu wa yuqiim oo walaa yuqiim halkay tani ka tahay iyadu waa laa yuadinu wa yuqiimu keliya marka iyada waa la fasiri karaayo yani wuxuu ka hadlayaa tii koowaad wixii ka dambeeyey ama qowlkii asxaabta saa ka dhignay laa yuadinu m waxoo dhan ba laa wa yuqiimu wa yuqiimu likuli waaxida adaan ma jiro laakiin mid kasta waa loo aqiimiy de waa qowl suxusaasi noqonaya waa qowl jiro waa qowlkii labaadaynu sheegay mid kasta waa loo aqiimi laakiin adaan ma jirin qowlka saddexaadna sida taniba ay qoraysa ayaa matniga sharaxaa suyuud dusha kaga qoran ku qoran laakiin sharaxa sida ku qoran baaba ka duwanba marka matnigan ay qoladan kitaabka madbiciya xagga sare kaga soo qoreen ayuu khaladku ku jira laakiin sharaxii kitaabka sheekha suyuudi hadalku wuu saxan yaho qowlka saddexaad wuxuu ka dhigayaan qowlkii in raja jamaacatan adana wain lam yarju wailaa fala markaa halkaa odhanaysa adana wa aqaama likulli waaxidatin calaa xida tafsiir saxa waa loo samayn karaayo adana ay liluulaa ta hore wuu adimayaa wa aqaama likulli waaxidatin calaa xida oo adanada aynu liluulaa intaynu u qadarna aynu ku xidhno ta waa loo adibi inta dambena waa loo wada iyo taa koobaadba waa loo wada aqiimi lakin haddaynu saan idhaahno muxuu ekaanaya dee qowlkii koobaad asaxul aqwaalka oo qowlu saaliskii noqon maayo haddaynu sidaa u tawiinino saa fasirno wuxuu noqonaya kaa uu saalika ka dhigay iyo kii uu asaxul aqwaal soo yidhi inay isku noqdaan oo isku mid u noqdaan markaa qodobkaa waynu baraarujinaynay khaladkaa dhacay nuskhada ayaan lagu kadsoomin wax khaldan weeyi waa la yska saxay arrinta labaad waa aniga nuskadayda laba qodobo iyaguna dhacay markii aynu sifada salaada ku soo jirnay atixiyaadkii dhexe fain kaana fi salaatin hiya alaaثu rakacaatin aw arbacu rakacaatin jalasa bayna rakcatayni muftarishan saasaa nuskadayda ii qornayd ana sidii un baan u akriyey mabaan in meesha ishkaal ku jiro maan baraarug kumaan baraarugin ba sidii caadiga un baan isaga fasiray markaa baynadaasi de waa bacda baa nusakda badankeeda ku qoran bacda ragcatayn saasaana saxdiya labada ragcadood ka bacdi de ka dhex halkaasu dhacaya bayna ragcatayn labada ragcadood dhexdooday noqonaysa de labada dhexdoodii markaa ragcaddii koowaad dabadeed bay noqonaysa markaa taasna nusakda kale kitaabka iyo makhtuudaadkaba sida ku qoran waa bacda bacda ragcatayn iyo shuruuxda muctamadkaa marka iyadana bacdadaasi ayaa loo ictimaadaya ta saddexaadoo iyaduna nuskadaydan iyaduna u gaara markii sunanta sheekhu uu tirinayey uu atixiyaadkii koowaad sheegay iyo in nabiga calayhi salaatu wasalaam lagu saliya atixiyaadka koowaad ayaa waxaa nuskadaydu aanay qoraynin wاsalaatu calaa aalihi fi اtashahud اlakhiir in aalka nebiga lagu saliyo iyagana atixiyaadka dambe oo de markaa iyaduna sunayaashii ka mida aniga nuskadaydu may qorin laakiin way ku jirtaa nusakda kitaabka ee maaragtay makhtuudka ah iyo kuwa maطbuuce kaleba waa ku qoran tahay markaa iyaduna waa ka mid darsigeenu wuxuu ka bilaabmayaa caawa qowlka musanifku raxmat ullaahi calayhi leeyahay wain zaada fii salaatihi rukuucan aw sujuudan aw qiyaaman aw qucuudan caamidan baطalat salaatuhu wain qara'a alfaatixata maratayni lam tabطul salaatuhu cala almansuus ilaa aakhirih waxaynu ka soo marnay mubdilaadkii salaada laba qodob oo midka koobaad ahaa ikhtilaalu sharin min shuruui salaa wixii ku tacaluqaya waynu soo aragnay midka labaadna wuxuu ahaa ikhtilaalu fardin min furuudiha faral ka mida furuudii salaada in isagana ay wax ku yimaadaan isagana waynu soo aragnay saddex xaaladood baynu ka dhigaynay markaadu xaaladii saddexaad baa tashjiirka aan idinka muuqan inuu waxaa ka maqani niyadii yahay iyo inuu qiraa'adii yahay iyo inuu wixii kale yahay marka intaba waynu soo sheegnay halkan waxaynu ka gelaynaa mubdilaadka qaybihii ka harsanaa tii saddexaad waxay noqonaysaa ziyaadatu ruknin fi salaa salaada arkaanteedii rukni kamida in la soo kordhiyo oo rukni aan ku jirin lagu daro waxyaalaha ay salaaddu ku burto ayuu ka mid yahay waynu haddaba kala qaadiyo arkaantii waxay u kala baxaysaa arkaan ficliya wa arkaan qowliya arkaan qawliya iyo arkaan ficliya arkaantii ficliga ahayd arkaantii ficliga ahayd haddii si ogaan ah loogu soo daro salaada rukni aan ku jirin sujuud saddexaad buu iska sujuuday ama ragcaddii buu laba jeer iska rukuucay si ogaana ama fadhi buu soo kordhiyey ama qiyaam buu soo kordhiyey salaaddu way ku buraysaa salaadu way ku buraysa kaasi waa kii ficliga ah ogaan loo soo kordhiyey haddii mid qawliya la soo kordhiyo arkaanta qawliga salaadu waa shan takbiirat lixraamka qira'at lfaatixada tashahudka salliga nabiga calayhi isalaatu wasalaam iyo salaamta marka markay halkan culamadu inta badan ka hadlayaan waxay ka hadlaan un saddex ka mida oo atixiyaadka iyo salliga nebiga faatixada salaamta iyo takbiirat lxraamka waxaad moodaa arinkooda uu iska cadyaho aada isu halkan kutubta badankeedu khaasatan maraajicda hore shuruuxda iyo waad ka helaysaa laakiin kutubta maraajicda si kitaabkeenan oo kale ku arki maysi tashhiirkana waynu ka saarna de haddii salaamtii ogaan meel aan meesheedii ahayn loo keeno salaaddu way buraysa takbiiratulixraamkuna waa la mid baa la yidhio isagoo salaadii lexda kaga jira haduu haddana xulo yidhaahdo oo haddana mar allahu akbar yidhaahdo way buraysaa ba tii hore tu dambana may guntamin laakiin saddexdan rukniya kalee soo haray ataxiyaadkii inuu qofku meel aan maaragtay dabcan hadda fadhigii maaha ya kala ilaali fadhigii waa maxay waa rukni ficliya ataxiyaadkiinu sheegayna waa akrintii adkaarta التحyaaت للahi الصلaوaت تحyaaت المبaaرaكaaت الصلaوaaت الطaيبaaت للah taas weey hadduu taa meel aan meesheedii ahayn ku akrin ama uu laba jeer iyo wax ka badanba soo celiyo ama faatixadii uu meelaan meesheedii ahayn ku akriyo ama saligii nabiga calayhi الsalaatu wasalaam meelaan meeshiisii ahayn uu ku akriyo weeyaan markaynu leenahay rukni qowl ah oo meeshiisii laga rarayoo meel kale loo raray ama lasoo kordhiyo lasoo siyaadiyey taa iyada markaa laba qowl baa ku sugan sida markaa muctamadka imaam shaafici raximah llahu taala naskiisai waa inaan waxba ku burayn oo dikri ilaahay weeyaan waxani dikri na salaadu kuma burto xataa meelaha laguu diiday ee lagu yidhi dikrigaa ha akhriin haddaad ku akhrido ma burayso salaadu rukuucda iyo sujuudda waa laynoo diiday inaynu qur-aan akhrino haddaad faatixadii ku akhrido oo ataa si amdi adigoo rukucsan faatixada iska akrido dabcan haddaad ciyaar ugala jeedo de salaaddii ku ciyaaraysa ciyaartaasaa kaa burinaysa laakin waxaa siri waa qur-aana iska akriso waa dikri ilahi oo iska akrisatay qur-aankii adigoo og in laynoo diiday kaama buraysa bay leeyihin culamadu waayo waa dikri ilaahay oo dikrigaa ilaahay salaada ma buriyo ataxiyaadkiina waa lamid qodobka afraad mubطilaadka salaada ah waa alkalaamu fi الsalaa salaada dhexdeeda in lagu hadlo iyaduna salaada way burisaa haddii ogaan loo hadlo ogaan haddii loo hadlo salaaddu way buraysa hadalkaas markaa tafaasiil baa geli doonta kutubta kale aynu ku arki doona insha allahu tacaala maxaa hadal noqonaya ilaa aakhirihi haddii qofku laakiin aanu u kasin ee cudurdaar uu leeyahay cudurdaarkaasi saddex mid ahaan buu noqonaya inuu isilaawey iyo inaanu garanaynba hadalku inuu salaada buriyo oo de qof maalan dhawaan soo islaamay uu yahay ama waaba ku dee weligiiba muslim ahaayoo yaqaanadiis hadalku inuu salaada buriye wax yaroo uu ku hadlay buu islaakan isagu dhib male sida raximaka allaahu kale waa duca unbuu isyidhi oo ducaduna salaadda waa tii aan burin jirin raximaka allah buu markaa qof ku yidhi marka de waa hadal salaadii burinay lakin isagu jaahil buu ka yahay inay tani tahay tii salaada burinaysay ama uu afku ka boobo isagoo kuma talagelin inuu hadlo oo si halmaana uu u hadlo saddexdaasiba de cudurdaar baa jira haddaba xaaladaa iyada ah. waxaa la eegayaa miyuu batay ma wax badan buu ayuu daldalmayay mise in yaroo kooban bay ahay hadday in yaroo kooban ahayd qawla waaxida salaadu ma burayso waa caadi sujuud sahwi iyo waxbaa iman doono xagga dambe aynu ku arki doono hadduu laakiin hadalku batay mudduu sheekeeyey kadib unbuu isogaaday inuu salaaddii ku jiro xaaladda iyadaa laba qowl baa madhabka ku jira qowl wuxuu leeya ma burayso oo qofkan dee ismu gara ismu ogeyn oo si khaladay uga dhacda laakiin qowlka muctamadka ee madhabkuu rajaxaya waxa weeye inay salaadaasi burtay sheeko dhamba qiso dhanbaad ka sheekaysa adigoo ismoodaya inaanad salaad ku jiro ama salaaddiiba ilowsanba way buraysaayoo nadmigii tixii salaad iyo xidhiidhsanaantii salaada ayaa meesha ka baxday markaa salaaddaa dib baa loo soo gelaya kaasina waa waa hadalkii ka waa qosolkii isaguna hadalka ayuunbuu la mid noqonaya oo haddii qofku de u kasayo isagoo is ogow caynkaas uu markaa eh, uu qoslo salaada dhexdeedii oo cod ka soo baxo oo wax laba xaraf noqon kara laga dareemo salaaddu way ka buraysaa hadduu muusoodo ama uu dhoolla caddeeyo ama uu yani yar qoslo lakiin wax xaraf noqon kara wax xaraf noqon kara aanu ku hadal salaaddu kama burayso laakiin markuu hadal noqon karo wax xuruuf noqon kara cod xuruuf noqon kara uu yahay markaasuu salaadii uu burinaya hadduu ogaan yahay haddii uu qofku isilowsan yahay ama uu isxajin waayey ama wax lamida ah ay tahayna waxaa la kala qaaday wixii yaraa iyo wixii badnaa afuufkii annafku fi salaa hadduu wax afuufo isagoo maarata saas deetana ay xuruuf wax noqon kara dhowr faa kale ay ka soo baxaan xaalada iyada ah isagana sidii hadalkaa loola macaamiliyo dee hadday ogaan ahaydna salaaddii way burinaysaa haddii kalena tafsiilkii aynu sheegnay ayaa gelay ka ugu dambeeya waxyaalaha salaada maaragtay buriya waa dhaqdhaqaaqa badan alficilka alficil fi salaa dhaqdhaqaaqa salaadda dhexdeeda markaa eeg ziyaadatu ruknin baynu hore u soo sheegnay salaada arkaan inaad ku biiriso taa waa ficil laakiin waxaa la dhahdaa waa ficlu min jinsi salaa waa wax salaada dee jinsigeediia halkan ficilka laga hadlayaa waa ficlu maa laysa min jinsi salaa wax salaada shaqadeedii aan ahayn baad soo kordhisay waa iska yar tallaabaysay dee tallaabadu salaadda kumay jir soo garan weyse gacmaha iyo waxbaad ruxruxday ama dhaqdhaqaajisay haddaba qowlkaasi xaaladuu la yeelanaya inuu wax foolxun noqdo haba yaraadeen wax foolxun hadduu yahy wuu booday intuu labadii lugood isku qabtay ayuu sida awrka uu hal mar booday waxaas salaadda miy munaasib ku tahay waa wax foolxun soo maaha alwaf idaa kaana faaxishan baa alfaaxish ama qof buu dhirbaaxo ku tuwaaliyey si markaa yani waxa weeyaan xooga intuu isla kala jiiyey wa darbad keliya haddaynu tirada ka eegno de waa ficil qura laakiin wixii wax aada u khariban weeyaan kaasi salaadda u burinaya ma kala qaadayna markaa miyuu islowsanaa miyuu ka war waxaa lama kala qaadayo muctamadku siduu haddii uu badan yahay hadduu badan yahay ma fool xuma laakiin waa uu batay waanu u kasay waxaan salaaddu way ka buraysa hadduu yar yahay waa ficil yar oo hadduu soomanaan lahaa soonka ka jabin lahaa kaasina salaadda wuu wax kasta oo soonka jebiya salaadda wuu jebiya marka xabad yaroo berihiisu dareem in afka ugu jirto iska liqad hadduu isagoo sooman iska liqi soo kamu jabeen isagoo tukanaya markuu iska liqana wuu jabe marka waxaa qaliilan mufadiran baa waa wax yar oo soon jebiyeah soonjebiyaan maxaa ku baxaya wixii yaraa soonjebiye ahayd de inuu gacan dhaqaajiyo iyo wixii lamidka ahayn soonkuba ku jabayn ama isagoo islowsan maxabadii bariiska ahayd liqo dee soonku kuwuu jabay mufair muu ahayn waana qaliil salaaddii markaa ma jabinay du islowsayn marka alqaliil almufair soonkii uu jabinay kaiiran sahwan wax fara badan buu sameeyey isagoo islowsan ama wuu tallaabeeyey ama gacmaha iyo wabad yaabaysa waay samaynayaan halkan u oqaya haddana usoo sida markuu meel ka dhamaadaba haddana meel kalu bilaabay taasuu dhama haddana aggan usoo jeedinaya labadii gacmood buu ka shaqaynaya nin baan maali arkayey xaggii dambe intuu labadii gacmood suu geeyey ayuu sidaasoo kale iska lahayo salaadba ninka <laughs> intuu aggaa dhabarkii suu geeyey labadii gacmood buu iska jimicsanayao haddana meel iska xoqanayayo marka waa wax fara badan waaa laga yaaba inuu yar maqan yah isla yar maqan yahi oon isku haynin way buraysaa salaaddu muctamedku siduu yahay laba qowl baa ku jira way buraysaa iyo ma burayso muctamedku way buraysaa wy salaadaas aba kama jiraan adigo ataa islowsan ka u dambeeya qaliil gheer mufair ficil yar oo aan soonjabiye ahayn gacan aad dhaqaajisay lug aad dhaqaajisay adigoo islowsan waxyo ku hayso ad liqday qaliilka aan mufairkaan soo jebiyaha ahayni salaadana ma jebiyo ama camdi ha ahaado ama sahwi ha ahaado qaacido guud baad qaadanaysaa marka lagu socdo ficilka uma kala eegna miyaa la isilowsanayo macduur bu ah mise macduur mu ahan marka laga soo reebo waxyaalaha shareecadu ay ku fartay adigoo salaada ku jirta abeese dil baa lagu haday kusoo kusoo baxdo dee markaa waa dilaysaa camalkii hadduu bato mushkilad ma laha haddaanad farsama xumo kale adigu la imanin oo intii qaabkii are maarata si farsamaysan aad u dilayso xataa inaad foorarsato wax rukuuc u eg oo aad la timaado dhagax iyo qaadanayso oo laguma diidayaba waa lagu farayba tani waxaa la mida markaa dee dagaalamayso jihaadkii lagu jiro adigoo salaaddii ku jira haddii markaa eh, aad u baahato markaa ficil fara badan salaatulkhawfkii marka lagu jiro oo kale shiddatulkhawfki de waaba ordaysaa adigoo ordayo adigoo dagaalamayo wax dilayo taasina iyaduna de lagu faray oo mushkilad malao de salaaddiisaaba utukaa lagu laakiin waxyaalihii kale ficilka kiisa badan haddii laysilowsan yahay iyo hadii kale waa isku mid salaadda u jabinaya kiisa yari haddii laysilowsan yahay iyo haddii loo kasay labada midnaba salaaddii ma jabinayo haddaanu mufair ahayn wuxuu yidhahdo musanifku raximah اllahu tacaala wain zaada hadduu ku daro fii salaatii salaadiisa rukuucan rukuuc hadduu ku kordhiyo aw sujuudan ama sujuud ku kordhiyo aw qiyaaman ama kicitaan uu ku soo kordhiyo aw qucuudan ama fadhi uu ku soo kordhiyo caamidan isagoo intaaba u kasaya baalat salaatuhu salaadiisu way buraysaa saluu kamaa ra'aytumuuni usalli buuri nabigu calayhi salaatu wasalaam marka waxyaalaha ugu de waa in qaabkii salaadu waa ugu yaraan ugu yaraan waa inay qaabkii salaaddu qaabkii salaadii nebi maxamed noqoto calayhi salaatu wasalaam bal haddaanad hay iyo sifaadka tilmaamaha sii kale sii markaa khaaska aanad kaga dayanin muuqaalka guud dee waa inuu muuqaalkii salaadii nebiga calayhi salaatu wasalaam marka salaad laba rukuuc leh laba rukuucood ragcaddii leedahay dee maaha duhurkii nebiga calayhi salaatu wasalaam ama fadhiya ay ku jiraan aantii nebiga ku jira ama sara joogiya ay ku jiraan ama sujuudo kale ay ku jiraan ma noqonayso markaa salaadii nabiga alayhi salaatu wasalaam waxay noqonaysaa markaa salaad khilaafsan islaamkii sidaa daraaddeed salaadaasi salaad burtay ayay noqonaysayoo aan asaxaynin qucuudkaasi marka halkaa ku sheegay baa waxaa laga soo reebaya waxyaalaha qaarkood oo si fudud u dhaca qofku markuu sii sujuudayo kale dad baa sii yar fadhiistooo si dadka waaweyn oo kale intay yar fadhiistaan sidaayar bay soo degayaano intuu yar fadhiisto haddana sujuudaya waxa laga yaba inay ku adkaatay inuu toosuun usoo sujuudo marka xaaladaasoo kale waa sahalale haddanu fadhiga dheeraynin oo sidaa markuu u isla markiiba haddana uu ka sujuudo waa la soo reebayaa waa iska saamaxa sidoo kale meelihii aanay jalsatulistiraaxadu ku jirin hadduu jalsatulistiraaxo geliyo sujuudu tilaawiyo kale markaad ka kacayso inaad fadhiisato lama rabe toos inaad kacdaa la doonaya oo jalsatulistiraaa ma laha hadduu markaa intuu yar fadhiisto haddana sii kaco fadhigaasi haddaanu dheeraan isaguna salaaddii waxba ma yeelayo dee muuqaalkii guud waxba saas kamuu bedelinoo markaa bedelitaan muuqda ma noqonayo baalat salaatu buu yidhi markaa caamidan ama hadduu markaa sahwi yahay salaadu ma burayso isagu baa laqwi noqonay wain qara'a alfaatixata faatixadii hadduu aqriyo maratayni laba goor lam tabtul salaatuhu salaadiisu ma burayso cala almansuusi sida imaam shaafici kitaabkiisa ku qorane uu naskareeyey marka dee faatixadii waxaa la mida baynu atiyaadkii dhexe iyo atiyaadkii la akriya iyo iyo salligii nebiga calayhi salaatu wasalaam oo labaduba dee rukni qawliya ah ayaa iyaguna lamido haddii meelaan meeshoodii ahayn lagula yimaado ama lagu soo celceliyo oo la soo kordhiyo iyaguna xukunka faatixada yeelanayaan markaa qowlka saxda ah ee naskii shaaficiyi waa inaanay salaadu ku burayn maxaa yeelay dee salaadaba dikriga ilahay baa loogu tala in hadihi salaa laa yasluxu fiiha shayun min kalaam inama hiya dikru اllahi wاtasbiix wa qira'aة اlqur'aan dee markaa waa wixii salaada loogu talagalay mar hadduu sidaa yahay ma burinayo muuqaalkii guuda salaadana waba kama bedelin oo de qofka saa kuu soo eegaya qof salaada maarata salaaddii nebigoo kale tukanaya ayuun buu ku arkaayo qof markaa salaada muuqaalkeedii wax ka bedelay ma tihid oo qowlku soo kordhintiisu la mid maaha ficilkiisu ficilku shakligii hay-addii salaadoo dhan buu bedelaya laakiin qowlku sidaa maaha baa lil ka fudud laakiin waa in la iska ilaaliyo waa in iska ilaaliyo oo de mar haddii qiil jiro odhanaya salaaddu way ku buraysaa taa faatixada dad laba jeer akrido way buraysaa sababto qof laba jeer rukuucay oo kale aad bay leeyihin oo dee siyaado soo kordhiyey marka waxaa fiican qofku inuu iska ilaaliyo hal mar faatixadiisi saxa u akriyey inaanu mar mar labaad ku celinin hadduu laakiin ka shakiyo inuu akhriyey dee markaa kaasi isagu wuu akhriyayaa oo dee taasi iyadu eh, way ka baxsan tahay halkan wain takalama hadduu qofkii hadlo caamidan si ukas ah aw qahqaha ama uu qoslo qahqahadu waa qosolkii codka soo bixinaya daxiku waa qosolkii maaratay ataa maaratay qofkii dholla cadeeyey dee daxika waa la odhanaya laakiin qahqahadu waa kan inagu aynu qosolka m kaas inagu malaa qosolka u naqaanaa qofku yar dhoolla cadeeyo yar qoslay waa la odhan karaa lakiin inta badan qosol hadaynu waaan ujeednaa inagu dee qofku markaa eh, codka soo wakana qahqahada iyagu leeyihiinoo dee gahgahdii maarata qofka codkii uu bixinayay ayuunbay magac uga sameeyeenoo qahqaha bay yidhaahden muusoodku waa waxa weeyaan de waa dhoolla caddaynta wain takalama caamidan hadduu markaa si ogaana u hadlo aw qahqaha caamidan ama uu qoslo qosol cod soo baxay isagoo u kasaya xuruf noqon kara baalat salaatu ninkaa isagana dee salaadiisu way buraysaayo de waa laynoo diiday salaada dhexdeeda inaynu ku hadalno oo de hadlay waa kii nebigu alayhi الsalaatu wasalaam qabsaday yihi ina hadihi sala laa yasluxu shay min kalaami الnaas markii hore hadalka waa la ogolaayo markii hore fasax baa loo haystay oo waaba la iman jiro qof dadkoo salaada ku jiro qofku u iman jiro so war misaa la tukaday markasu rakcadii saddexaad ku jirnay leetanantu halkaa u yar muxuu ka soo gaadhsiiyo labadii markuu ta saddexaad ku soo gaaro ayuunbuu markaa la soo geli jiray deetana markii dambaa la nasakhay markaa arrinkaasi oo la joojiyey khalaas qofkiina waxaa la faray salaadda halkaa ka soo gaaro kala qabsado wixii markaa uu arkay inay ka tegeenna inuu dib markaa ugu kaco oo markaa u soo tukado markaa lama ogola hadalkii wuu burinayaa markaa salaaddii kalaamu nnaas waayo laa yasluxu fiiha shayءu min kalaami الnaas buu nabiga alayh الsalaatu wasalaam wax dadka la hadalkooda ihi munaasib uma aha salaada qosolkiina de waa min baab awlى uu ka sii xeel dheer yahay oo salaadda khushuuc baa la doonay marka kalaamkiina waabu soo gelaya bay hahdeen dee xuruufi muuqatay kalaamkiina wuu soo gelaya suu adab kalena wuu usii raacaa isaga marka isaguna waa munaafin lisalaa salaadii ayuu munaafi u yahay mid markaa ka hor imanayo oo lid ku ah sidaa daraadeed salaadii asixi mayso marka hadalkaa dee burinaya waa waxaa markaa dadka aad kula hadlayso khitaab xataa hadduu doona ducaba noqdo ilaahu kuu naxariiso haddaad ilaahu kuu na qof hadashay markaa kuu naxariiso oy burtay salaaddaasi laakiin haddii qofku raximahu llah qofku xasuusin markasu raximahu llah ilaahay ha u naxariisto ayuu yidhi kama buraysa bay culamaduyo de qofkii lamu hadal cid lamu hadal ilaahay hebel ha u naxariisto afcarabi maala raximah ullah saasoo kale hadduu yidhi salaadiisii buri mayso wuxuu uhi wain kaana daalika waxaa aynu sheegnay hadduu yahay qofkaa aynu sheegnay ee hadlay hadduu yahay saahiyan mid markaa is-ilowsan aw jaahilan bitaxriim ama aan garanayn waxaan inuu xaaraan yahay sida qofka imika dhawaan soo islaamay oo kale ama baadiyaha ku koray bay yidhaahdeene meel cilmiga iyo culammada ka fog ku koray oo aan garan karin in marata hadalku salaada uu maaratay mamnuuc ka yahay ama si guud uu ogyahay laakiin hadalkan gaarka ah ee uu ku hadlay sida raximakalayo wixii lamidkaa ayaanu ogeyn in markaa salaada uu jebiyo aw maqluuban calayhi ama waa mid looga xoog roonaadayoo carabkaa ka boobay ama qosolkii isku xajin kari waaye walam ya marka walam yatul faslu waktiguna ma dheeraan faasilkee kala teedaya yani markii anu waaan intii aanu samaynaya markuu ka joogsaday inta udhexaysayna aanay dheerayn oo aanu la dheeraanin lam tabtul salaadii buri mayso haddii aanay arrintu la dheeraan uu hadlay in yar markuu hadlayay bu isxasuusta xoogaa dhow kelmadood buu ku hadlay ama qosolkiisu xajin kari waayey deetana in yar baa ka siibatay dadku moogtay marka qaarkood bay ixtiraam ka tagaayo iyadoo qof meesha ku tukanaya sheekooyin ka sheekaynayaan hadday doonaan de ilan isagiina dhagihii awdan kari maayo wixii baa ku soo dhacay markay wixii ka sheekeeyeen uu ishayn waayaa dhici karaysa soo ma oo qosolkii ka siibto waa maqluub calayhi ama jaahil bitaxriim weeyaanoo saynu sheegnay de hadalkiiba aanu ama ogeynba o de labadaa qole aynu sheegnay ka tiirsan yahay ama ereygan aanu mooday inuu salaada jabiyo waay waktigiina intaasoo dhan ba lamuu dheeraane wax yaroo kooban buu ahaa salaadaasi ma burayso waxaan u daliilaa de ninkan nabigu uu la hadlay mucaawiyat bn xakam asulami ee uu ku lahaa ina hadihi salaa laa yasluxu fiiha min kalaam innaas dee nin salaada dhexeedii ku hadlay buu ahaa oo iyadoy salaaddii ku jiraan buu nin hindhisayo markuu hindhisay bu alxamdulilah yidhi ki hindhisay dee ka alxamdulilah yidhi waa caadi isagu ilahay u mahadiyo mushkiladi ma haysato isna wuu maqlayo raximaka allah buu yidhi wuxuu ogaa qofku markuu hindhiso alxamdulilah in raximaka allah la yidhaahdo laakiin arrintaas inaanay salaadda gelin mu ogeyn raximaka allah buu ku yidhi saxaabadii baa markaa indhaha kusoo yargubay waa xanaaqeyba ninkii bal maxay iga soo eegayaan buu yidhi maxay iga soo eegayaan aduu markii dambe haddana bowlyaha waba yar garaaceenoo way yar baraarujiyeen aduu markii dambe u aamusay salaaddii markuu ka baxay buu nabigu alayhi salat sl markaa uu waxbaray waa kii markaa maan arag cid markaa macallin ka wanaagsan oo ka dhibirsan nebi maxamed alayhi salaatu wasalaam maa kaharanii walaa naharanii nebigu alayhi salaatu wasalaam hadal qallafsanna kumuu odhanin si xunna umuu eegin aayar buu wax u sheegayo waxbaray salaadani dikriga ilahi tasbiix iyo qiraadka qur-aanka loogu talagalay hadalka dadku munaasib markaa salaaddii ku soo celi nebigu kuma odhan waa jaahilkii kaasi saahigiina xadiidkii dulyadayn baabuu ku jiro dee nebigu markuu salaaddii ka baxay iyadoo ay kala dhiman tahay halkaa iska fadhiista dulyadayn waa kii ku yihi rasuulka ilahi ma salaaddii baa la gaabiyey mise waad ilowda mayana mana ilaawin lamana gaabin ma haddaa waad ilowda warma siduu sheegayaa haa soo kaxay intaasaa la isdhaafsado markaa labadii qolo qolana dulyadaynna soo celin oo salaaddii dib uma soo bilaabin nebiguna alayhi sala dib uma soo bilaabin kuwii haa dib umay soo bilaabin intii oo dhamiba halkii bay ka sii wadeen maxaa haddaba cudurdaaradoodu waa kala duwan cudurdaarkoodu nebigu alayhi salaatu wasalaam waa naasi oo isagu waa ilowsan yahay in salaad lagu jiro qoladanna waa dee wax weeyaan jahli bay kaga sugan yihin oo de in salaaddii la gaabiyey baabudda ninkan isagu uu mooday saasuu markaa nabiga aleyhi salaatu wasalaam ula hadlayay markaa cudurdaar bay wada lahaayeen maadaama cudurdaar wada lahaayeen waktigiina a muu dheeraanin waa kaa markaa salaaddii halkii dee laga sii waday wuxuu ihi musanifku waa in aala haddii haddaba waktiku dheeraado oo muddo aad sheekaynaysay kolkaad sheekooyinkaagii dhammaysatay uun aada isxasuusatay inaad salaad dhexda kaga jirtay faqad qiila tabtulu wa qiila laa tabtulu halkaas laba qowl baa ku jira laba weji way buraysaana waa la yidhi ma buraysana waa la yidhi maxaa la kala haystaa qoladale ma burayso xadiidkan laftiisay haystaanoo waxay leeyihin waa kan cudurdaar baa meeshii jira markuu cudurdaar jiray waa tan aan burinin ama ha dheeraama yaanu dheeraanina dee cudurdaarkaasaa ayaa loo dhaafay qoladan kalena waxay leeyihiin may xadiidku dee intaa ku sugan ma dhaafay intaa kusugan wax kooban weeyaan erayo kooban baa la isdhaafsaday hadday inahaa tahay garanoo xadiidkanaa u daliila laakiin wixii kale waxaa laynoo sheegay haadiisa laa yasluxu fiha shaw min kalaami innaas dadka hadalkoodu halkan saalix uma aha xadiidkana intaasaynu ka fahanay wixii intaa dhaafsiisana ka dheer salaadii xidhiidhsanaydna xidhiidhkeedii wuu go'ay ay markaa salaadii in dib loo soo gala mooyaane sidaa ku asixi mayso qowlkaasaana muctamad in xadiidku intaa uu maaragtay ku sugan waxaa yare kooban uun cudurdaarkii uu noqonayo haddii hadalku uu dheeraado laakiin salaaddii la soo celin in nafaka hadduu afuufo dhulkii iyo maaragtay wixii gacantiisii wixii la midka ahaa walam yabin minhu xarfaani labe xaraf aanay muuqan sida laba fa-oodoo kale lam tabtul salaatuhu salaadiisu buri mayso bui xarafba dee maaha intaas taas salaadda buri mayso lakin hadduu u yidhaahdo dee dhowr fa-ood baa markaa ka soo baxay haddii markaa ay saasoo kale noqoto oo ay markaa laba xaraf iyo wax ka badan ay noqoto camdina ay tahay salaaddu way buraysaa laakiin haddii aanay xuruuf noqon karayn ama aanay laba gaadhsiisnayn salaadu iyadana kuma burayso oo dee waxaasi hadal ma noqonayo mar haddaan xuruuf meeshii jirin nafkigu hadal maaha hadalkaana laynoo sheegay inuu salaada buriyo marka taasi hadal noqon mayso salaaddii ku buri mayso wuxuu uhi wain khaطأa ثalaaثa khaطawaatin mutawaaliyaatin haddii qofku uu dhaqaaqo saddex dhaqaaq saddex tallaabo oo xidhiidha aw daraba ama uu qof garaaco halaaa darabaatin saddex darbadood oo mutawaaliyaatin xidhiidh ah batalat salaatuhu salaaddiisu way buraysa saddex tallaabo hadduu qaado oo xidhiidha ama saddex jeer buu wax garaacay ama gacmaha dhaqdhaqaajiyey oo xidhiidha salaaddiisaasi way buraysa waxaa iyadana loo cuskaday xadiidkii nabiga alayhi الsalaatu wasalaam fii saxiixi muslim uskunuu fi الsalaa salaada markaad ku jirtaan deganaada oo dhaqdhaqaaqii waa laysu diiday salaada dhexdeeda sidoo kale waquumuu lilaahi qaanitiin qaanitiin tafaasiirta lagu fasiray waxaa ka mida ay saakitiin waqiila saakiniin idinkoo aamusanna waa la yidhi idinkoo saakiniin ah yani xasiloonna waa marka uskunu fi salana waa amar in salaaddii markaa la dhaqdhaqaaqaa oo dhaqdhaqaaq lala yimaadaa amarkii nabiga alayhi salaatu wasalaam bay ka hor imanaysaa oo mubti lisala wax salaaddii burinayo wey haddaba ficilku hadduu yaraado ma burinayo nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa ka sugan inuu isagoo tukanaya mimbarka marna fuulayey marna ka soo degayey isagoo doonaya dadku salaadda bartaan marka de mimbarka nabigu saddex jaran jar u ahaa waxay u badan tahay markaa maalan jaranjarada koobaad inuu fuulayay oo kale oo hal talaabo ama laba talaabo uu qaaday markuu fuulayo markuu soo dhadhacayna laba tallaabo marka dee waa camal qaliila mar hadduu qaliil yahay salaaddii ma burinayo sidoo kale hadduu marka laysu geeyo kaiir noqonayo badanayo laakiin uu teelteel yahay inaba meel ay tahay sida markaa nabigu marna uu fuulay marna uu kasoo dhaadha haddii laysu ururiyo dee wax badan buu noqonaya laakiin way kala durdurugsan yihiin sowma mar haddaanay mutataali ahayn inaanay salaaddii burinayn baa iyadana isla xadiidkaa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanayaa markaanu mutawaaliga ahay inaanu salaada burinaynin dee xadiidkii xamlu umaama nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tukanayey isagoo xambaarsan inantii awowga u ahaa ee umaama binti abilcaas bin rabiic inantiisii zaynab ay dhashay radia allaahu canha markaa markuu taagan yahayna wuu haynay markuu soo rukuucayna wuu dhigay haddana markuu kacay ayuu qaaday marka de waa camal qaliila markaad isagii eegto saasuu u sidaa markuu soo rukuucayo dhigitaankaa uu dhigaya waa hal camal haddana markuu kacayo ayuu qaadaya markuu haddana soo sujuudayo ayuu dhigaya marka haddii la isu geeyo wuu badanaya lakin mid wal marka gaarkiisa loo eego waa camal qaliila camalkaa markaa yari keligii salaaddii ma burinayo mar hadduu teelteel yahay oo wax u dhexeeyaanna layskuma ururinayo layskuma geynaye mid walba gaarkiisaa loo eegayaa halkaa markaa alaaa darabaat iyo alaaa khatawaat iyo dee curfigaa loo celinayaayo curfi ahaan wixii badan baa lo odhanaya oo wax badan markaa saddexdu way badan tahay ba culamadu saddex tallaabo dee nin qaaday salaad kuma jira bay leeyi ama saddex jeer nin gacmaha sidaa yidhi ama waxa ku dhufta cid ama ayaanu cid ku dhufanin ama halkan u oqday su haddana halkan kale oqay su haddana madaxa oqay saddexdiiba xidhiir bay ahaayeen salaadaasi waa burtay waad arkaysaa halkan musanifku inoomuu kala qaadin camdi iyo camdi laaan waayo sukuunkii la rabay salaada ee salaada markaa waxa weeye xidhiirhkeedana ilaalinay ayaa meesha ka baxay wuxuu wa in akala caamidan baalat salaatuhu hadduu wax cuno si ukas ah wuxuu cunay ama ha bato ama ha yaraado kol hadduu wax cunay si camdiya ah, salaadaasi burtay oo de waxa weeyaan cunadii waa arrin adduunyo oo aad uga fog salaadii salaaddu arrin aakhiray ahayd cunadiina waa arrin adduunyo waa shahawaadkii adduunyada aad bay u kala fog yihiin marka qof salaadii ka jeestay ayuu noqonayaa dhinaca waa laga wa kaloo laga eegayaa de mar haddii cunadu ay salaa ay soonkii burisay ma hayna xadiid ya xadiid sheegaya cunadu inay salaada buriso ma hayn soo arki maysi maa kullu shayin yuujad calayhi daliil min nasi aw kitaab min nasi kitaabin aw xadiid wax walba xadiid ama ayadu ma helayn laakiin waxaanu uga qiyaas qaadanaynaa waxaan soonkii uu burinaya iyo in salaadii uu munaafi u yahay iyo hawlahaas halkaasaa lasoo marinaya ijmaaci de ummadda oo ku ijmaacsan qofku hadduu wax iska cabo ama wax iska cuno salaadii faralka ahayd inay ku burayso wa in akala caamidan baطalat salaatuhu markaa salaadiisii qofkii way buraysaa in akala saahiyan hadduu cuno isagoo is ilowsan lam tabطul buri mayso buu yihi musanifku raximah اllahu tacaala lakin halkaa muctamedka maxaynu nihi maxaa la kala saarayaa qaliilkii iyo kaiirkii baa la kala saaraya inuu yar yahay inuu badan yahay hadduu bato dee ficilkii badnaa buu gelayaao salaada burinaya hadduu yaraadana salaaddii burin maayo hadduod xanjo iska calashato ka waran salaadda dhexdeeda xanjo aan waxba ka soo go-ayn waxba kama soo go-ayaanoo soon kama jabinayso ka waran salaadii waxaa la yidhi afka dhaqdhaqaaqyo laftiis waa dhaqdhaqaaq marka hadduu bato oo adkaartii wixii waxaan ahayn uu ku bato dee ficil kaiiru noqonaya kaasaa salaaddii isaguna kaa burinaya la soco halkan wuxuu ka gelayaa musanifku raximah llahu tacaala waxyaalo makruuha salaada dhexdeeda si aan salaadii jebinaynin afar arimood buu ka tilmaamay wuxuu ihi wain fakara hadduu fikiro fii salaatii salaada dhexdiisa awiltafata ama uu daymoodo fiihaa salaada dhexdeeda kuriha arrinkaa waa la karaahiyaystay walam tabtul salaatu nusakta qaar ku qoran salaadiisuna ma burayso haddii qofku uu iska yar nafta u yar sheekeeyo isagoo salaadii ku jira xadiisu nafsi uu galo qisooyin iyo tukaama xisaabahoodii iyo hawlo uu ka sheekeeyo laakiin afka waxba kagama hada salaaddiisii dee khushuucdeedii bay wax ka sii yihiin arrin karaahiyaabuu ku dhacay laakiin ma buraysa salaaduyo dee waa waa saamax waxaan maarata naftu inoogu sheekaynaysa haddaynaan afka ka odrhanin nabigeenu alayhi الsalaatu wasalaam wuxuu yihi ummaddayda waxa ilahay uu u saamaxay maa xadaثat bihi anfusuha wixii nafaheedu ay ugu sheekeeyaan qofka naftiisa ugu sheekeeyeyso ilahi subxana wa taala waa dhaafay waa saamaxay marka salaaddii ma burinayso xadiiu nafsigii salaaddii burin maayo waase la karaahiyeysanaya iltifaatkii daymoodka qof waxaad halkiisa tukanayo kol halkaasu saasuu wareegaya iska soo dhinaca kale laga yaab inuu eego oo waxaan marka markii horean dadka marka yar da iyo waxyiin baan moodayy laakiin rag dhalinyaraana waan ku arkay oo qof adigoon moodinba inuu adoon moodinba inuu salaad ku jiro xagaa sueegiyo salaad ku jiraaba ismaad lahayn isagoo matalan masker fadhiya ama sidaasoo adoo isla markaa malaha unbu haddana kacaya unu salaadii kacaya ama sujuudba maarata ku noqonay marka waa arin xun laakiin salaadda ma burinayso nabiga calayhi salaatu wasalaam baa la weydiiyeyoo markaasuu yihi ikhtilaasun yakhtalisuhu shayaanu min salaati اlcabdi wey waa dafid uu qofka salaadiisii ka dhufanayo shaydaanku shaydanku salaadaadi la sii cararaya oo kaa dhufanaya ood eegeyso kalaa laga soo qaado wa markaa ajarkii kaa nusqaaminaya weeyaan waa haddii aanay markaa cudurdaar jiri haddii da cudurdaaruu jiro nabigaabay ka sugnayd alay saxaabi diray inuu sii eegayey oo de markaa jihaad iyo waxbaa lagu jiray markaa meel baa loo diray hawl baa loo diray markaa nabigu alayhi salaatu wasalaam uu sii daymoonaya halkii uu markaa saxaabigu marayay markii markaa cudurdaaru jiro markaa de ku yaalla meeshood yar ilaashanaysa xaaladdaasoo kale ad kolba yar raacdo ood ilaaliso in markaa dee cidi kusoo dhowdahayo in kale basi ma laha marka waa daymoodkaasi waa wixii madaxa ah haddii laakiin laabtu ay dhaqaaqdo khalaas wey waa intaa madaxa u baal maaragtay karaahiyadu ay tahay laabtu laakiin yad waaba xaaraan qibladii ka jeedsato salaaddii way ku buraysaa walaa yusallii qofku tukan maayo wa huwa yudaaficu اlakhbathayni isaga oo la loolamaya ama la tacaalayaba dhe labadii xumaa kaadidii saxaradii saxaaradii qof labadaa la tacaalaya yaanu tukanin walaa yadkhulu fiihaa sidoo kale salaadii yaanu gelin waqad xadara alcashaau raashinkiioo la keenay cashadii wa nafsuhu tatuuqu ilayhi naftiisuna iyaday markaa u hanqaltaagayso fain facala daalika hadduu sidaa yeelo oo isagoo labadii xumxumaan la tacaalayo uu salaadda iska galo ama iyadoo raashin uu doonayaa meesha yeelo uu salaaddii iska galo ajza'athu salaatu salaaddiisu waa ansaxaysaa labadaba waa laynoo diido nabigu alayh salatu sla laa salaata liman bixadrati طacaam walaa wahuwa yudaaficu lahbathaan salaad malaha qofka raashin u yaallo ee xaadiruu u yahay iyo kala tacaalaya labadii xumxumaa buu nabigu calayhi salaatu wasalaam marka salaad ma leh culammadu salaad ma lahadaa waxay ku xambaareen jamaahiiru ahli ahlilcilmi salaad maladani waxay ku fasireen yacnii salaad dhammaystiran salaaddu way asaxaysaaye laakiin salaadda halkan laga hadlayaa waa salaatun kaamila maxay sidaa u yeelanay culammadu halkaa ay ugu fasirayaan waxay ugu fasirayaan waxay eegayaan maxaa meesha ku jira haddii qofkii uu taa tukada maxaa dhacay dee waxaa dhacaya khushuuc la buu ayuu dee tukanaya khushuucdii baa ka tegaysa inuu qofku dee salaadda dhexdooda ku khushuuc la-aantu salaadda may jebisaa dee mayana ma jebiso waa xadiidu nafsigii iyo da wixii lamidka ah mar haddaanay khushuuc laaantii salaada jebinaynin oo khushuucdii ay mustaxab tahay aanay waajib ahayn rukni aanay ka ahayn arkaantii salaadda khushuucdu aanay ka ahayn waxaan la maaragtay laynoo diida laleeyahay ku tukaninana wuxuu dhib u geysanaya ay khushuucdii u tahay ka fahmeen in khushuucdii loo danaynayo khushuucduna arin sunnaa ah bay ahayd markaa nahyigani ciladiisaa la eegay ciladiisaasaa laga soo saaray inaanu taxriim ahayn ee karaaha uu yahay salaadiina ay markaa asaxayso markaa fiqigu maaha uun naska daahirkiisaasuun maaha waa la dhuuxayaayo waa la dhalaalinayaayo meel fog wax laga soo bixinay fuqahadu daahiriyada mooyaane madaahibtao dham way isku wada waafaqsan yihin inay salaadan ay asaxayso madaxsanayaan oy fiirinayaan walaa yusalii tukan maayo huwa yudaaficu akhbathayn naaftiina waa mid baa la yidhi ay hayso naqaskii marka iyadana waa lami walaa yadkhulu fiiha salaaddii kelima qad xadara alcashaa cashadii loo keenay marka casho maxaa loo cabiray inta badan dee cashada laba jeerba waa cuni jireen saxaabadu ridwaan ullaahi calayhim gelinka hore subxii waa sii quraacan jireen hadaa baana la odhan jiray hadaa waa huduwigiiyo waa hadaa waa bidaali muhmala waa gelinkii hore wixii la waa cashiyigii ama gelinkii dambe ama habeenkii wixii la cunayay weeyaan labadaa jeerun bay wax lahaayeen sideenan aynu maaragta <laughs> maanta maan qadayno bestay baan ahay waad odhanaysaa waa lamama qadayn jirin marka la quracdo waa la cashayn jiro soomaalideenni horena kullay saasun bay ahaayeen dadkeennii hore markaad la sheekayso labadaa jeerun bay ahay a marka marka markan hore de salaad kuma beegna salaadii marka laga soo baxo kadib ee qoraxdii soo baxdaaba wax la cunayay salaad iskumay beegnay laakiin qofkii maanta oo dhan soo shaqaynayay baa fiidkii imanaya gurigii waa loo soo dhigaya salaadii maqribna waa la adimaya deetana way tacbaansan yihiin maanta dhan bay soo shaqaynaya ama waa beeraley bay ahaayeen ama xoola dhaqatay ahaayeen iyagoo tacwaansan bay imanayaan gaajaysanon maanta odhan waxba cun nusasaaciya waxaana ma jirin iyo casariyeyn iyo cuwaafi sheekooyinkin waxaana ma jirin marka dee cuntadii aada buu ugu baahan yahay salaadiina way taagan tahay nebigu alayhi salaatu wasalaam war iska cuna buuri kadibna salaada tukada markaa iyaduna khushuucdi marka saasay fuqahadu uleeyihin wa nafsuhu tatuuqu ilayh waxani waxaa laga soo saarayaa xaaladii jirtay haddii raashinkii qofka u yaalo naftiisiina ay u hanqaltaagayso oo wixii u baahan yahay oo khushuuc laaan ay ku dhacayso fadhiisaa la leeyahe cun laakiin hadday isugu mid tahay inuu imika cuno inuu salaadda kadib cuno dee jamcuu tegaya waxba salaadda kadib dhigi maayo salaaddiisuu iska tukanaya u degdegaya wain kalamahu insaanu aw istaadana calayhi wahuwa fi sala alkaa kaga baxnay maaragtay makruuhaadka waxaynu hadda gelaynaa altawaari'i fi salaa salaadda adoo ku jira waxyaalo kugu imanaya iyo qaabkaad ula dhaqmayso halkan iyadana afar shay ayuu inoo sheegi doonaa qofkii lala hadlay ama albaabka lagu soo garaacay isagoo tukanaya iyo kii la salaamay isagoo tukanaya iyo kii candhuufi ay qabatay xaako iyo wax lamidihi ay ka soo go'day iyo qofkii markaa la hormarayay intaas ayuu inoo sheegaya wuxuu yidhi wain kallamahu insaanu qof hadduu la hadlo aw ista'dana calayhi ama uu albaabka ku soo garaaco wa huwa fi salaati isagoo salaadda ku jira soo galay inuu ida weydiistay sabaxa subxaana allah iyo wax lamida buu odhanayaa isagoo dikrina niyeysanaya baa qofkan la hadalun aanay ka ahayn subxaana allah saasoo kale ayuu odhanaya oo dee nabigeenna calayhi salaatu wasalaam baa wuxuu yihi man naabahu shayun fi salaatii falyusabix qofkii wax ku yimaadaan salaada dhexdeed qof baa albaabkuu garaacay qof baa kula hadlay man naabahu shayun fii salaati qofkii wax ku yimaadaan salaada dhexdeedu subxaana allah in kaana rajulan baa nusakda qaar kusii jirta hadduu nin yahay weey qofkan markaa tukanaya wasafaqat way sacabinaysaa in kaanat imra'atan hadday qof dumara tahayo wa inama tasfiqu linisaai nabigu alayh isalaatu wasalaam tasfiiqa ama sacabaynta dumarka iskale marka waxay u sacabinaysaa dhabar iyo bog bay isku dhufanaysaa labada bog baabaca isku dhufanayso ficla shuaan bay ohan jireen oo dadka markaa yaala suuqa weeyaan bay ohan jireen o meelaha markay markaa iska fadhiyaan iska markaa waxa weeyaan boodboodayaan iska garaacanayaan iminka xafladahay dee caan ka tahay markaa qoltaasi iyada malaha waa loo qiildayi karaa laakiin de kuwan markaa iska tumanaya iska maaragtay ayaa inta badan sidan maaragtay labada baabaco isugu dhufan jira markaa iyadu de salaad bay ku jirtaay saasay odhanaysaa ama sidaa tay doontay ta kale ku dhufanaysa ama sida ama sidaa afartaa markaa tay doonto ayay isugu dhufanaysaa laakiin labadaa ayay kala ilaalinaysaa iyadana xadiidkaa nabiga alayhi isalaatu wasalaam ayaa tilmaamay wuxuu yihi wain sullima calayhi qofkii haddii la salaamo isagoo salaad o fi salaati weey isagoo salaadii ku jira radda bilishaarati wuxuu ku jawaabayaa gacanta asalaamu calaykum waraxmat ullahi baa lay waana sunne inuu sidan yidhaahdaa inaga agteenna madabkeenna waa sunne xadiidkii jaabir baa tilmaamayay nabigaan usoo galay buu yihi salaamay isagoo salaad ku jira deetana wuu ii ishaaray buu nebigu calayhi salaatu wasalaam markaa ishaarada ayuubaad ku jawaabaysaa wa calaykum salaatan salaad bay kaa buraysa wain badarahu lbusaaqu haddii ay ku timaado ay ku soo boodo xaaku xaakaa ku soo booday ama kusoo dariday salaadiina wuu ku jiraa dee inuu liqa lama afkiiba kusoo riday afki adaad kuso riday inaad liqda lama ogola ilan soonkii jabinaysaa soonki haday jabinay salaadiina way jabinaysaa muxuu markaa samaynaya waa la kala qaadaya wahuwa fi lmasjidi hadduu masjidka ku jiro basaqa fii thawbihi cumaamadiisa iyo maradiisa iyo masar yar hadduu haysta iyo muxuu ahaaye hadduu soft iyo waxhaye iyo de waxaasuu ku tufaya waxaka bacdahu bibacdin markaasuu markaa isku celcelinaya isku xoqaya markuu markaa ku tufo ayuu de sidaa isku yar odhanayaa si aanay uga sii daadanin de ila hadduu ku rido un haddana uu sii daay waxaa laga yaabaa inay ka dhacday markaa dee masaajidkii wasakhayso markaa wuu isku celcelinaya wain kaana fii gayri اlmasjid marka hadduu masaajid masaajidka ku tufi maayo de waa xaaraan lagu tufo masaajidka lagu tufo waa xaaraan wain kaana fii gayri اlmasjid hadii aanu masjidka ku jirin basaqa an yasaarihi xaggiisan bidix bu isaga tufi bidixdiisa oo de dhulka saasuu de dhulka ugu tufaya aw taxta qadamihi ama lugtiisaa markaa bidix hoosteeda ayuu ku tufi waa caadi iyadana nabiga calayhi الsalaatu wasalaam ayaa dee laga qaatayo ida kaana axadukum fi الصalaati fainahu yunaaji rabahu falaa yabsuqana bayna yadayhi walaa can yamiinihi faina can yamiinihi malakan walakin can yasaarihi aw taxta qadamihi midkiin markuu tukanayo bukhaari iyo muslim buu ku jira xadiidku rabbigii buu la faqayaa u la hadlayaae yaanu xagga hore ku tufin adigoo ilaahay la hadlaya yde maarata qofkii bani aadamkahaa ead u sheekeynaysay aad markaa la hadlaysayba mara aggiisa u tufaynin qibladana ilaahay baa subxaana watacaala aad maarata u jeedinaysaayo inuu ilaahayna subxana wa tacaala soo qaabilayo qofka tukanaya ayaaba xadiidku sheegay marka xagga qiblada u tufin midigtana ha u tufinoo iyadana malag baa joogabaa laakiin xagga bidix ama xagga eh, maarata lugtiisa hoosteeda ayuu ku tufayaa waxaa la isweydiiyey oo xaggan bidixna miyaan malagii jirin marka culamada qaarkood waxay yidhahdeen mayane malagan de bidixdu sayi-aad kuu qorayey salaad baa lagu jiraa sayi-aadba ma jiraan salaad baa lagu jiraayo sayi-aadba ma jiraane isagu meesha uu iska tegaya shaydaankiibaa meesha soo gelayo oo isagiibaa waswaaskii dhinacan kaaga wado iyadoo malagii khayrkii uu kuu qorayo buu xaggan waxa soo galaa xilligaa waa shaydaankii baa la yidhio xadiis baaba arrintaa lagu arkay baa la yidhi inuu markaa tilmaamayan aggan shaydaankii xaggan qofka ka waswaasinayo markaa waad iskaga tufaysa wuxuu yihi wain mara hadduu soo maro bayna yaday xaggiisa hore maarun qof soo maraa wa baynahumaa sutratun iyadoo isagiiyo qofkaa kale wax kala asturaya u dhaxeeyo waxaa kala asturaya markaa wax taaganoo dhudhunkaa saddex meelood oo laba meelood leeg ayuu noqonaya aw casan amaba se ul ay u dhaxayso biqadri cadmi diraac leeg dhudhunka laftiisa waa inaga nini xusulkaa saddex meelood oo laba meelood markaa waa intan baa kafkun kafkuun ka reeb intan kalea laba meelood noqonaysa intaa laftaa dhudhunka laftaa leeg haddii ay markaa udhaxayso kii inuu agga shisho ka maro lam yukrah wax karaahiyeih meeshaa kuma jirto basi ma laha haddii laakiin xagga ka sokayso uu marayaba markaa dee imanaysa waa karaahiyo oo waad iska ilaalinaysaa weeyi sheekhu halkaa markaa inoomu tilmaamin laakiin de uu tilmaamaa way fiicnayde waad iska celinaysaa weeya qofka waad ka mancinaysaa inuu ka hormaro oo adig iyo sutradaadii uu idin dhex maro iyadana nabigeena alayhi الsalaatu wasalaam baa ina faray ida sallaa axadukum falyajcal tilqaءa wajhi shaya fain lam yajid falyansib casan fain lam yakun macahu casan fayakudu khaطa uma laa yaduru maa mara waraa'ahu waa xadiid sixadiisa ay hadal ka keenaan culamadu sidoo kale xadiid kale wuxuu nabigu yihi ida sallaa axadukum ilaa shayin yasturuhu min الnaasi faaraada axadu an yajtaaza bayna yaday falyadfachu saxiixaynku ku jira haddii midkiin uu shay u tukanayo uu sutro ka dhiganayo astur ka dhiganayo deetana qof uu doona inuu kala dhex maro ha iska difaaco hadduu markaa diido haba la dagaalama markaa xadiidka ku jirto hala dagala marka waa loo jeeda waa de xoog hau difaaco laakin faar hau duubto oo ninkii ilkaha ka daadi ma aha macnuhu isilaali had iyo jeer fahamka diintu wuxuu u baahan yahay in culamadu kuu fasiro wuxuu yihi wakadaa in lam yakun casan haddii aanu ulahaysanna waa saas oo kale oo wa khada bayna yadayhi wuu hortiisa jeexay calaa alaaati adrucin in markaa saddex dhudhun leeg khadan layn lam yukrah iyadana wii markaa la karaahiyeysan maayo wixii markaa halkaa ka shishaysa maraya layn baad markaa jeexaysa laynkiisaad ujeexaysaa sidan maaha waa sidaa xagga qibladaad u jeexanaysa lugahaagaad ka bilaabaysaa saddex markaa dhudhun ayaad xisaabsanaysa waa intiida markaa adigu aad xaqa ulahayd eed ku tukanaysay weeyaan ee marka horeba sutrada la doonaya inaad dhigato saasaad markaa ujeedas ujeexaysaa bas halkaasaad ku daysanaysaa wixii markaa ka sheeya iyaduna basi ma laha ama dee musallaba haddaad sijaad ku tukanayso ood sijaadadii ku xadidato sijaada shideeda wixii maraya iyaduna ku dhibi maayaan xadiidki aynu markaa tilmaamaynaye sixadiisa culamadu ay isku hayeen ayaa dee tilmaamayo hadduu waxaa soo dhan waayo maaragtay waxa weeyaan layn ha jeexo wixii intaa ka dambeeya maraana dhib ku keeni maayo wain lam yakun shayun min daalika waxaasoo dhan haddii aanay waxba ka jirin layn muu samaysan calaamad kale mu samaysanin sutro muu samaysan iska dukan halkaasu iska galay waa la hormaray horta kuriha waa la karaahiyeysanaya isaga iyo yacnii inuu isagu markaa sidaa u tukado waa karaahiyo oo sutro la uu iska tukado haddii aanay dee baahi ku kalifaysaa jirin waa karaahiyo ee qofku sutro samaysto ama tiirkaa ha isku duwo ama baalahan kale de meesha ku ama kursi ha isoo dhigo saas inuu sameeyo ayaa dee fiicana inuu iska tukado waa karaahiyo in la hormarana xaaladaa iyadaa dee salaaddiisii nusqaan way ku keenaysaa way nusqaaminaysaa salaaddiisiina salaad markaa karaahiyo oo de markaa yani nusqaani ay gashay ayay noqonaysaa qofka isaga miyaa loo karaahiyeyanayaa horta xaaraan maaha baa la yidhi xaaladda ayadaa ah in la hormaro kor haddaan isagii sutra samaynin qofka iyo sutradiis inaad kala dhex waa xaaraan laakiin haddii aanu sutra samaysan inaad iska hormarto waxaa la yidhi iyadu xaaraan ma noqonayso culamada qaarkood laakiin waa karaahiye bay yidhahdeen waa karaahiyo ayay culamada qaarkood yidhahdeen muqasir ma noqdo isagu si gaabisaba ha in la yskaga durko weeyaan ee intaa in hortiisa la maro oo saddexda dhudhun looga soo dhowaado waa iska karaahi wa ajza'athu salaatuhu ninkaasi salaadiisaasi way u ansaxaysaayo lama odhanaya may asixin hada sala allahu wasalam calaa nabiyina maxamed allahu aclam soo bateen caawa ka waran cuntadii carabkaaga dhadhankeedu ku sii jiray laakiin caynteedii carabka kuma jirto kadib sidii baad candhuuftii oo dhadhankii leh ku liqday ma burinaysaa ama dawada cadaygaaba ka sii dhadhamaysa haddii aad wixii ka dhammaysay laakiin dhadhan keliyii uu hadhay oo aan ahayn wax caynahoo ama dhalaalay oo meesha ku milmay aanu jirin basi ma laha xukmu sujuud tilaad xukmu salaati naafila arrintaa maxaa loo cuskaday de waxaan modaynu maalintii ka hadal waxyaalaha loo cuskaday ya sujuuddu waa juzun min asalaa soo ma waa juz salaadii kamida baynu ile sideeda sujuuddu maxay ka mid ahayd maay salaadda ka mid ahayn weliba arkaanteedii waaweyneed aanay ahayn arkaanteedii waaweyneed bay ahayd markaa eh, inay markaa axkaamtii salaada leedahay ayay culamadu raximahum llahu tacaala halkaa ay ka fahmeen waa inagii nihi sutradii oo kale waa wax markaa iyadu dee daruuriya qofkii qaawan waan sujuudayaa eh, socon mayso kuwii kalena waa la ilxaaqinayaa acdaadii iyo wixii lamidka ahaa markaa sujuuddani sideedaba salaaday ka mid ahayd sujuud kaleba may jirinba markaa sujuuddii salaada ka mid ahayd uunbaa tanna axkaamteedii la siiyey siday axkaamtii sujuuddii salaadda ay u qaadanayso wejigii dhulka loo dhigayo xubnihii kale loo dhigayo ayuunba axkaamteedii karna ay la mid noqonayaan waana dee sunna salaadda sunnaha waxaa loo raaciyo faralkii loo raacin waaya iyadii sunna oon faral ahayn salaadii sunnaha ahayd cuntadu ku biri mayso miyaa de markaan ijmaaca sheegayay baan idhi waxaa lagu ijmaacsan yahay cuntadii iyo cabbitaanku inay salaaddii faralka ahayd jabiyaan marka waxbaan u dan lahaa laakiin macnaheedu maaha salaaddii sunaha ahayd waxbaa layska cuni karaa ma layska cabi karaa ijmaacaan ka hadlay baan doonaya inaanu cabin markaa laakiin madhabkeenna waa isku mid ama sunna ha haato ama faral ha ahaato laakiin qofkaas qof aada u jeeday buu ah oo kelmad kelmaddaa yar ku baraarugo tawadaw bismi illaah siiqatu amr oo basmalatu sunna maa yalqirna sari xadiidka dee sixadiisaba ah laa yahbutu fiihi shay imaam axmed baaba yidhibe wax ku ansaxayaa ma jiraan markaa waa un inaynu waa sunanina baaba de alxamdulilaahi waxba xadiis haddaan xadiiskiiba asixin sheekh cilmiga faraaidka kutubteed ku talin lahayd in laga dhigto dee raxbiyaha iyo burhaaniyada iyo kutubtan kale fiqigee waaweyn juluusul akhiirku inuu farar yahay waa lagu ijmaacsanyi saluu kamaa raaytumuna usallina waa loo cuskanaya qaar baa jira xadiidka xamlu umaama u daliishada in aanay saddexda xarako ee isku xiga aanay jabin salaadda xaggay ka keeneen nebigu isagoo ka ayuu umaamo qaaday waaba waaba xabad keliyabe xaggay ka keeneen iyagu inuu saddex xarako isku xiga yihiin markuu dhigayaana markuu soo rukuucaya inta udhacaysa xagguu xuliilku jiraa التصفيق fi munaasabaat daliil ma loo haya yani sacabkan dadkan meelaha marka xafladaha anigu daliilu garan maayo ku xarimaya iyo ku xalaalayn tona iyo toona sala allahu waslama calaa